بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاضل السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم أحبائي في الله أيها الأخوة والأخوات waa mar kale iyo brograamkeenii aan kula taliye talo ma qaadan waa ti allah subxaanahu watacaala brograamku waxa uu inooga kala imaanayaa copenhagen iyo scandinavianka oo sheekheenu jooga sheekh maxamed sheekh xasan abudalca soo saaraha brograamka axmed idaawaqica oo isagu jooga sol lake city utah injineerka oo isaguna jooga minneapolis waa twin city aniga oo ahaaye jooga waxaan leenahay walaalayaal mar labaad soo dhowaada insha allahu tacaala waxaad kusoo dirsataan abudalxawan at gmail dot com waa a p u d a l x x ray a alpha number one at gmail dot com maalin kastoo sabtiya saacaddu markay tahay two b m central ayaa insha allahu tacaala talooyinka aad soo dirsateen sheekhu uu idinka jawaabi doono haddii allah subxaanahu wa tacaala uu yidhaahdo alaba sheekheennu wuxuu inooga hormariyaa kelmad aad iyo aad u qiimo badan mar walbana mataqaanaaye dhinacyada bulshadu ay baahida ka qabto ayuu dul joogsadaa waxaan soo dhaweynayaa kelmaddii sheekh maxamuud sheekh xasan abudalxa فليتفضل مشكورا مأجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز مادحا نبيه وإنك lacalaa khuluqin cadiim barnaamijkani waa barnaamijkii qiimaha iyo kaayaha lahaa ee la magac baxay ila tali waan kula talin ee talada ma qaadan oo ay noo soo gudbiyaan mar walbaba akhyaar ku u shaqadoodu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay oo u barakeeyey inay arrintan ayadaa ay ka shaqeeyaan ilaahayna waxaan u weydiinayaa daa'iman wa abadan intaana barnaamijka mar walba bilaabin walaalaha u taagan in uu ilaahay awlaaddooda cumrigooda iyo cibaadaadkooda intaba ilaahay waa ugu barakeeyo allahuma aamiin caawa kelimada aan doonayo inaan idinla wadaago wa aayadda aan ku furfurannay wa innaka la calaa khuluqin cadiim nabigeenna calayhi asalaatu wassalaam ilaahay ayaa doortay bashariyada oo dhan buu ilaahay ka doortay subxaanah waa khayru lbashar waa khayru khalqi illaah wa almujtabaa wa almukhtaar waa midka la doortay allah subxaanahu jalla wacalaa haddii aan tusaale idinka siiyo sida adigoo suuqa laguu diray kadibna yaanyo iyo tufaax lagu yidhi soo gab mid wanaagsanna keen soo tufaaxa iyo yaanyada midkaa aan ku anficin midka bololka ah soo xagga iyo xagga iskagama joogtid gacanta gudaha intaad u geliso soo midka aad isleedahay waa ugu wanaagsan yahay soo ma soo dooratid fakadaalika waa tusaale iska maaddi ehe allah subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisa oo dhan nabi moxamed buu ka doortay sala allahu calayhi wasalam ambiyada cumuuman gaar ahaan nabigeenna calayhi asalaatu wassalaam allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas doorashadaasi ilaahay subxaana wa tacaalaa nabigeenna uu doortay waa dhinac walba waa dhinaca abuurka waa dhinaca akhlaaqda waa dhinaca sabarka waa dhinaca dulqaadka waa dhinaca deeqsinimada waa dhinaca geesinimada waa dhinaca mas-uuliyadda waa dhinaca tarbiyada waa dhinaca hoggaaminta waa dhinaca cibaadada waa dhinaca taacada waa dhinaca xikmadda lama koobi karo rasuulka waxaa lagu doortay ilaahayna u doortay subxaanahu jalla wacala lida ayaa ammaanta ogu weyn rabbiba ammaana wa innaka ya muxamed calayhi asalaatu wassalaam nabi muxammedow calayhi asalaatu wassalaam midka aan doortayo ka doortay makhluuqaadka oo dhan midka aan kala soo dhexbaxayo kii raxmadda ahaayo wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin kii raxmadda ahaayo kii asagu noloshiisu intuu noolaa ummadaha lagaga badbaadiyey sababkiisa inay balaayo ku dhacdo yaquulu allahu jala wacalaa asagoo ilaahay nabigeenna ammaanaya sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi suuratu alanfaal wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim ilaahay ma ahaanin mid cadaabayoo halaagaya inta aad nooshahay wamaa kaana allahu mucadibahum wa hum yastakfiruun inta ay gadaasha inta ay istikfaar iyo cibaado ku jiraanna ilaahay ma baabi'in hayo ilaahay baa ammaanay nebigiisa sala allahu calayhi wasalam laguna magacaabo lagu tilmaamay inuu yahay laba sifo ilaahay uu lahaa in nabiga la siiyey sala allahu calayhi wasalam laqad ja'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim laba tilmaamoodoo raxmadda ka turjumaysa ayaa nebiga la siiyey calayhi asalaatu wassalaam kee soo qabannaa ma dacwadiisaan soo qabannaa ma geesinimadiisaan soo qabannaa ma xilmigiisa iyo dulqaadkiisaan soo qabannaa ma cafwigiisaan soo qabannaa ma dadla dhaqankiisaannu soo qabannaa ma cibaadadiisaanu soo dha soo qabannaa ma qalbigiisu siduu u ahaa mid khayrka jecel miyaannu soo qabannaa ma qalbi jileeciisaan soo qabannaa ma salaadiisu siday ahayd baan soo qabannaa ma soonkiisu siduu ahaa miyaanu soo qabannaa ictikaafkiisa miyaannu soo qabannaa sala allahu calayhi wa aali wasalam reerihiisa iyo xaasaskiisa qaabka wacan ee wanaagsan ee cadliga iyo maamuuska ku dhisan miyaannu soo qabannaa ma qanaacadiisa iyo siduu nabigu ugu qanacsanaan jiray wuxuu alla ugu qoray oo wuxuu alla u qoray miyaannu soo qabannaa hoggaansankiisa iyo amar qaadashada uu alla ka amar qaadanayo miyaannu soo qabannaa nabiga meel kasta oo aad u leexataba kama dhergaysid waa baxrun laa saaxila lahu waa bad aan lahayn meel ay dooni ku xidhato nabigeenna calayhi asalaatu wassalaam waxaa lagu yidhi walow kunta faddan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik mid aad adagoo ka kakanoo qaqallabsan haddaad ahaan lahayd dadku way kaa kala carari lahayeen anas binu maalik wuxuu leeyahay maa darabat yaddu rasuulillahi yadda mra'a nabigeenna gacantiisu weligiid gacan haweenay uu qabay ma gaadhin yaa allah haweenay uu qabay nabigeenna sala allah alay salam gacan xumaan u socota iyo gacan xanuujinaysa nebigu kama gaadhin bal wuxuu leeyahay maa daraba rasuulu ullah nabigu weligii ma garaacin haweenay ma garaacin walaa xayawaan uu raranayo ma garaacin walaa ilmo yar walaa ayi shay kaana raxiiman calayhi asalaatu wassalaam wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin lida ayaa waajib waxaa ku ah dadka muslimiinta ah inay nebigooda jeclaadaan sala allahu calayhi wa aalihi wasalam bal jacaylka nebi muxamed calayhi asalaatu wassalaam waa itibaacuhu waa in asaga la raaco oo sunnadiisa gows dambeedka lagu lagu qaado lagu lagu qadiiro sunnadiisa nabiga sala allahu calayh wasalama wuxuu leeyahay calayhi asalaatu wasalaam kama fi saxiix albukhaari fi kitaabi alictisaam kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ila man abaa dhammaan ummaddaydu jannaday geli ilaa qofka dhaha mar raba ma ahane qiila waman ya'baa ya rasuula allah rasuulka ilaahayow jannadaada yaa diidi karaa qaala jannada ilaahay yaa diidi karaa wuxuu yidhi nabigu sal l slam man ataacanii qofka aniga amarkayga qaata saan u tukan jiray qofka u tukada saan u soomi jiray qofka u sooma qofka akhlaaqdaydi qaata qur'aankan la imid qofka ku dhaqma haa man ataacanii aqwaashayda iyo afcaashayda cidda qadariso qiimaysata oo qiimayso ku dhaqanta man ataacanii qofka ateeca aniga waxaan la imid oo ilaahay agtiisa kala imid waxaan alla agtiisa kala imid waa waxyi wاnnajmi idaa hawa maa dalla saaxibukum wamaa gawa wamaa yantiqu can اlhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa waxaan la imaaday waa waxyi ilaahay xaggiisana laga soo dejiyey nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku hadlaya waa waxyi in la khilaafana ma bannaano فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هكذا تونادين كوا نبي محمد خلافية صلى الله عليه وسلم شعيل كنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله هداتين كوا الله شعل يا شعل الله يا الدنب داف الله كربه يا قلبي يسوع xubbi iyo jacayl alle oga buuxaa alla wuxuu yidhi waxaad dhahdaa faatabicuunii kuwaasoo aniga horta isoo raaca itibaacuhu waajibun raacitaanka nabiga iyo sunnadiisa in la qabsado waa waajib cirbaad binu saariya wacadana rasuulu ullah nabigaana wacdiyey wacdi aad u xeel dheer oo bariiq ah oo maxaa la yidhahdaa meel walba ilaa indhuhu ilmeeyeen qalbigana uuna gilgishay ilaa nabigu yiri sal ly slam man yacish minkum bacdii fasayara اkhtilaafan kasiira facalaykum bisunatii wasunatii alkhulafaa alraashidiin almahdiyiin caduu calayha biاnnawaajiz waiyaakum wamuxdathaati اlumuur faina kula muxdathatin bidca nabigeena sal ly slam wuxuu lehy qofkii aniga iga dambeeya war aniga sunnadayda iyo khulafada sunnadooda gowsdambeedka ha ku qabsado waxaa imaan doona bidca bidcaa imaan doonta dad mubtadiciina imaan doona kuwaa ka fogaada nabigeenna in badan buu nooga digay sala allahu alayh wasalam idan jacaylka nebiga wa ittibaacuhu garkaaga sii dayso jilbaabkaaga qaado gabadh muslimada haddaad tahay sarwaalkaaga gaabso akhlaaqdaada wanaaji xaaskaaga soo dhoweyn akhlaaqdii nabiga ka qaado xaaskaaga adiga ha kaa muuqato awlaaddaada ha ka muuqato reerkaaga ha ka muuqato suluuggaaga ha ka muuqato dhaqankaaga ha ka muuqdo aamuskaaga ha ka muuqdo qalbi wanaaggaaga ha ka muuqdo dulqaadkaaga ha ka muuqdo sabarkaaga ha ka muuqdo geesinimadaada ha ka muuqdo deeqsinimadaada ha ka muuqdo geesinimadaada iyo deeqsinimadaada waa nabiga haddaad jeceshahay sala allahu calay wasalam dacwadaada ha ka muuqato aad la jeceshahay dadka khayrka oo dacwada aada ka daalaynin oo aad u taagan tahay laylan wa wanahaara wahaakadaa ayaa nabiga jacaylkiisa ayuha alaxibatu fillaah aan la soo koobi karin jacaylka nabiga ma aha habeenno mucayana oo la yidhaahdo waa la iskugu imaanayaa sanadkiiba hal mar sida ay dad fara badan ay ka fahmeen laa wallah bal waa min albidac in la yidhaahdo nabiga sala allahu alay wasalam ayaa hal ma habeen ayaa la xusayaa oo mawluud la yidhaahdo nabigeenna ma samaynin sala allahu calayhi wasalam oo abubakar ma samaynin su'aali lakum walaalayaal ma nabigaanu ka ma abubakar baanu ka jecel lahay nabiga calayhi salaatu asalaam oo ma cumar baanu ka jecel lahay nabiga sala allahu alay wasalam oo ma cusmaan baanu ka jecel lahay oo ma caliy baan ka jecel lahay oo macasharatu lmubashariina biljanna ayaanu nabiga ka jecel lahay ma waxaynan ayagu fahmin ayaanu annagu fahamnay goormay bilaabatay in la yidhaahdo nabiga sala alla alay salam ayaa mawluud iyo dhalasho loo samayn miyayna qarnigii afraad ahayn saddexdii qarni ee khayrka badnaa haddii la soo gudbay oo ayna samaynin waxaanu leenahay kuwaa wixii diin u ahaa ayaa maanta diin ah kuwaas weeye kuwii salaadana soo gaarsiiyey wayna soo gaarsiin lahaayeen mawlihii hadduu jiro kuwaa weeye kuwa sida loo soomo na soo gaadhsiiyey wayna soo gaarsiin lahaayeen haddii nabiga xus loo samaynayo sal ly salam kuwaa weeye kuwana baray sida musqusha loo galo lugta bidix in la hormariyo markii lasoo baxayana lugta midig in lasoo hormariyo gufraanaka la dhaho markii lasoo baxayo haa kuwaas weeye kuwana baray xataa xiriirka gogosha ninka xaaskiisa ducadii la akrisan lahaa shay kama ayna tegin ha yaraado ha weynaado ayagaa noo sharxay ayagoo nabiga nooga soo guurinaya sala allahu alay wasalam oo miyay ka tageen oo makas bay ooga tageen oo miyay hilmaameen ma nebi moxamed wax ku saabsan candhuurtiisay kala boobi jireen nabiga ayagoo barakaysanaya tiimihiisay kala boobi jireen ayagoo mataqaanaa ka dhaca dhididkiisay kala boobi jireen ma waxaan leenahay saxaabadu mayna arkin ma waxaan leenahay khayr ay ayagu arki waayeen ayaanu aragnay maanta midda kale khasaa'idda la qaadayo ikhtilaadka ragga iyo dumarka waxa meesha ka dhacaya ayaduna waa baab kale oo fasahaadkiisa wata waxaan leenahay marka dadka muslimiinta ah ogaada oon u cilaabinaynaa nabiga jacaylkiisi waa cibaado cibaado walba waxay u baahan tahay daliil ku tusiya cibaadadan aad samaynayso alcibaadatu kulluhaa taftaqiru ilaa daliil cibaadadu kulli waxay u baahan tahay deliil ku tusinaya sidan aad u tukanayso aad u soomayso eed u salaadayso u ictikaafayso maydka aad u dhaqayso eed u duugayso eed u guursanayso caqiiqada u samaynayso u xajiyayso carafa mina musdelifa jamrat alcaqaba jamrat alwustaa xalqiga hadyiga dabxiga nabigaad kaga dayanaysaa alaysa kadalika intaasoo dhan nebi maxamed baa sameeyey sala allahu alay wasalam asagaanu kaga dayan maxaa yeelay alcibaadaatu kulluha tawqiifiya cibaadadu daliil bay u baahan tahay ama wixii adduunyada la ku tacalluqa baabuur iyo diyaarado iyo taleefoonno iyo mikrofano iyo antum aclamu minii biamri dunyaakum buu nabig sal ly slam idinka adduunyadiinna iga yaqaan xubbiga nabiga iyo jacaylka nabiga waa cibaado cibaadadaasna ma bannaano nabiga calayhi asalaatu wassalaam wax samaynin in jacayl iyo xubbi in lagu sameeyo kadibna lagu xadgudbo ilaashada diintiinna iyo caqiidadiinna daqiiqad walbaa nabiga ku sallinaa sala allahu calayh wasalam aalu beytka nabigaanu jecellah banu caqiilin wa banu cabbaasin wa banu caliyin kulli aalu beytka nabiga jacaylkoodu waa waajib weeye weyne in la weyneeyana waa waajib weeye in lagu xadgudbana waa bidco iyo shirki weeye wahaakadaa nabiga in ilaahnimo la gaadhsiiyo ama ashcaar loo tiriyo inuu qeybka og yahay xadgudub iyo guluwi weeye amaa nebiga sala allahu caleyh wasalam inaanu qiimihiisa iyo qadarintiisa mutaabacadiisa wey mutaabacadiisa wey inaad ka kiirooto ood u kiirooto oo nabiga sal alay wasalam aad difaacdo qalin ku difaacdo hadal ku difaacdo gacan ku difaacdo marka loo baahdo iyo duruufteeda waa waajib nebi maxamed nagu leeyahay sala allahu alay wasalam as'al allah tabaaraka wa tacaala ilahay waxaa weydiisanayaa inuu nabi moxamed jacaylkiisa nala soo saaro agala dhigo kuwa cabshuraxmaan hooskiisa harsada biidnillaahi tabaaraka wa tacaala kuwuu nabigu u shafaaca qaadi doonana ilaahay uu nagu daro axibbaai fillaah ku soo dhowaada mar labaad iyo mar saddexaad aanu ku soo dhowaynayaa mayfanka walaalaha qiimaha badan ee khaaliga ah oo noo daadihinaya barnaamijka waan kula talin ila tale aan kula taliya talama qaadan falyatafadaluu ما شاء الله بارك الله فيك شيخنا الفاضل الله يحفظك من شر الأشرار ومن كيد الفجار إلهي سبحانه وتعالى خير من هكسي كلمة سنة ربي هاي نغيالو كوي كو عمل فرة الفرس باوحو يري يقضي حياء ويقضي من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام إيش اللي قمها ينكري ترين haybadiisa iyo ilaahay subxaana watacaala siduu ka dhigay isha laguma hayn kari kare buu yidhi mana hadlo isagoo dadka caddaynaya maahae abubakarna wuxuu yidhi amiirulmustafaa bilkhayri yadcuu ka daw ilbadri isaaya dulamu waa minkii la doortay khayr buu ku baaqayaa sidii naylaqaadka naylaqaadka waxaa la yidhahdaa dayxu marka uu shan iyo tobanka yahay oo aadka u cad yahay buuna mugdiga u biiya ilaahi subxaana watacaala inta uu shafeecada rasuulka siiyey calayhi salaatu wassalaam rabbigaaha inaga yeelo waa sidaa walaalayaal sheekheennu uu yidhi waynu jecelnahay nebi maxamed laakiin haddii aad jecesha hayse sheekh abudal haba uu sheegay wixii uu samayn jiray samee nebigu habeenkiibuu kici jiray salaatuleil buu u kici jiray dee uka suurat albaqara iyo alcimraan iyo suurat nisaa iyo waxa uu hal mar ku tukaday walaalayaal toddoba jus in ka badan ee haddii aad nebi maxamed jeceshahay calayhi salaatu wasalaam isniinta iyo khamiista soon haddaad jeceshahay salaatuleilka soo istaag wixii uu samayn jiray dhaqankiisii samee laakiin durbaan baan tumayaa nebi maxamedna waan jecelahay dee labadaasi isma qabato sheekhayga allah ku xifdiyo ha ku barakeeyo intaynaan u gudagelin ela talida inagu soo socota ee hadda aan kusoo gudbinayo insha allahu tacaala hal su-aal baan jecelahay insha allah inaan ka hormariyo su-aashaasi waxa ay tahay waxa aan walaaluha aygu had iyo jeer mataqaana aynu ka wada dheragsannahay marka siirada nebiga laga sheekaynayo in xasan binu cali uu timir dhulka ka qaaday damcayna inuu cuno nebiguna uu ka tuuray uuna yidhi ahlu beytka looma oggola sadaqada maantana waxaynu aragnay in lacag magaca nebiga lagu ururiyo iyada oo qofka lagu leeyahay keen waa mawlidkiibaa la dhigayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinkaa isaga ah isaga oo duunka jooga haddii uu diiday isaga oo ilaahay u oofsaday ma la samayn karaa sheekh abudalxow falyatafadal mashkuuran majuura alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaali wasalam akh abuu fawsaan adigaa su-aasha ka jawaabay nabigu isagoo nool ayuu sadaqada yidhi wa awsaakhu nnaas maxaa yeelay waxay aqbalaan aalubeydka hadaayaadka iyo khumuska iyo haniimada waclamuu ana maa hanimtum min shay faana lilahi khumusahu walilrasuuli walidi lqurba walyataama suuratu alanfaal uu alle ku sheegay subxaana wa tacaala wa qaala tacaala ayda yas'aluunaka can alanfaal qul ilanfaalu lilahi walrasuul faataquu allaha waaslixuu daata baynikum waatiicu llaha warasuulahu in kuntum mu'miniin aayaadkaa iyo axaadiis aad u fara badan waxa weeye ku soo arooreen nabigu sal ly slam sadaqaadka inuu ku tilmaamay awsaakhu nnaas inuu ku tilmaamay ahlu ay aqbali jireen la siin jirayna bangiga islaamka iyo hadaayaadka markaa waa masalo runtii goonideeda iyo waktigeeda in loo faahfaahyo mudan laakiin jawaabta waxaan isleeyahay waxbaba iima soo reebin akh abu fawsaan mar kale baaraka allahu fiik ilahi subxaana watacaala ha ku barakeeyo sheekhuna alfaadil walaalayaal gebi ahaanba soo dhawaada waa brogramkeenii aan kula taliyay talo ma qaadan talo waa tii allah subxaanahu watacaala waxaa lanka si toosa ugu jira fadiilatu sheekh maxamuud sheekh xasan oo kaga jira denmark axmed waaqica soo saaraha brograamka oo south lake city jooga injineerku waa mukhtaar iyo minneapolis aniga oo haya ah abu abudacwa allaha barakeeyey waa trono saa'ilka ugu horeeya waxa uu leeyahay sheekhuna alfaadil nin baa su-aashan soo qortay sheekh waxa uu leeyahay xaaskaygu waa gabadh aad iyo aad u wanaagsan oo maasha allah ah laakiin hal cilad bay leedahay ciladana way i dhibtay buu leeyahay kumana joogi karo wuxuu leeyahay mar alla marka ay uurka qaado amaba wallac ay tahay ayaa gurigayga igu dambaysa gurigaa kuma soo noqda buu leeyahay ilaa inta gabadhu ay ka umulayso ima arki karta buu leeyahay intaa ilmaha ay tiddo xataa gurigayga ma imaan karo marka maalinta wallacay noqoto ayaan alaabta hore u urursadaa buu leeyahay mana soo noqon karo ilaa inta ay ka dhalayso arrinkaasi dhib buu igu noqday buu leeyahay gurigaygiisaa kagama tegi karo dhakhaatiir badan iyo meelo badan waan la tashaday wax walba waa aan sameeyey arrinkan wax hal a ah waan u laayahay buu yidhi maadaama sheekh maxamuud sheekh xasan arrimaha usrada uu in badan ku jiray sheekh arrinkaa maxaad igugula talin lahayd buu leeyahay falyatafadal mashkuuran ma'juura alxamdu lilah waalsalaatu waalsalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam akh abu fawsaan aad baan marka koowaad aan kuugu mahadinayaa qaabka deggan aadka u xasiloon ee u kala dhigdhigan ee bayaanka ah ee aad su'aasha u soo bandhigtay shukran waxaan waxaan qabaa xaas aad u wanaagsan halka cillad ee aana kula joogi karin waxay tahay mar alle markay xamli iyo walac noqoto ayaan guriga ayaa guriga iigu dambaysa waxaan doonayaa walaalkaa inaan dhaho horta adduunkaad arkayso waa imtixaan qof walba meel buu imtixaanku ka haystaa waxaa laga yaabaa kuwo badan oo guryahooda jooga inaad adigu ka wacan tahay ood ka wanaagsan tahay waxaa laga yaabaa inay tahay saa sheegtaba gabadh baariyada oo inta ay ilmaheeda nuujinayso iyo inta aynan wallac iyo uurba yeelanin inay kor kuu qaado inay ragga kaa saramariso awlaad qurqurux badan oo tarbiyo wanaagsan leh inay indhahaagu ay ku dhacaan guri wanaagsan oo nadiif ah iyo cadar idgoon inaad mar walba la kulantaa laga yaabaa cuntadaada iyo calooshaada inaada ka welwelin baa suurtagala qaraabe iyo ehel gabadh ku wanaagsan oo ku fiican inay tahay baa suurtagala marti iyo mudane mid kaa tiirisa inay tahay baa suurtagala akhii fillaah uxibuka fillaah nin saraaxo badan oo qiimo badanba nin daawo doonaya baa tahay anigu daawadaan kuu hayo waa daawo la yidhaahdo bilowgeedu waa dacar laakiin dhammaadkeedu waa malab bilowgeedu waa dacar waa sabarka innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab waxaan ogahay wawallaahi inaan been ku sheegayn gabdhaha soomaaliyeed intay noogu sabraan shaqola'aanta ay noogu sabraan fadhi ku dirada ay noogu sabraan wareegga ay noogu sabraan dacwada ay noogu sabraan siyaasadda ay noogu sabraan waxtarxumada ay noogu sabraan hadalxumada ay noogu sabraan mukhadiraadka ay noogu sabraan wallaahi inayna u dhigmin gabadh xamli xamligu u diiday xanuunku u diiday inay zawjkeedii ay aragto laakiin wallaahi xumaan ma aha waxaad guriga aada oga baxaysa xumaan ma aha waa way jeclaan lahayd waad jeclaan lahayd waanu wada jeclaan lahayn awlaaddaaduna way jeclaan lahaayeen ehel iyo qaraabi iyo derisna way jeclaan lahaayeen inaad la joogto gabadh wallaca ayadaa u baahan in la caawiyo gabadh xaamilo ah ayadaa u baahan in la caawiyo ma isweydiisay haddaba gabadhu goorta ay caawinta u baahnayd inay bannaanka ku dhigtay macnaheedu arrin ka weyn ba haysa arrin adigana kaa weyn ayadana ka weyn oo qadar alla ah oo imtixaanabaa haysta daawadaydu waa sidan waa kharaaj laakiin gebagabadu waa malab sabar dulqaado gabadhaana u ducee allahna waxaad ugu dhowaataa subxaana maqnaanshaha aad ka maqan tahay een xumaanta ahayn ilaahay ugu dhowow ajir baad ka helaysaa ayada ilaalintaad ilaalinaysa ajir baad ka helaysaa u sabro u dulqaado annagana waan kuu soo ducaynaynaa ilaahayna u bari in badan ilaahay waxaa laga yaabaa inuu ka qaado markaad xoogaa sabarto biidni illaah haddee dhashuba way joogsan doontaa sooma wakhtigaa dhammaan doona sooma war saaxiibow ciyaari waa gelin dambe gabadhan qiimaha badan ee khaaliga ah maraad si wanaagsan aad iyo aad naftaadu ay ugu sii degto ayaaba la gaadhi doonaa oo wallacan wuu dhammaan oo uurkan waa dhammaan oo gabadha wakhtibaaba ku socdo oo dumarku waktiyaba yaryar bayba leeyihiine intaa ma sabri kartaa intaa ma dul qaadan doonta ma dul qaadan kartaa guul baa kuu dambayn doonta guul adduunyo iyo biidni illah mid aakhiro awlaaddaada ood ku faraxdo ayaa kuu dambayn doonta ayada ood ku raaxaysato ayaa kuu dambayn doonta waad soo qallayn doontaa weligaa salaad ma kaa tagtay soo qallo lagaama rabo waad soo qallayn doontaa goorma goorta aad u baahan tahay goorta aad jilicdo goorta aad weynaato goorta shaqadii ay ku soo dilooto goortaas bay ayadoo dhagdhag ah oo jagjag ah oo shan iyo afartan jir ah oo konton jir ah inta u dhaxaysa oo carruurteedii u koreen ayay si wanaagsan kuu maamuli doontaa masaaj baa lagu siin doonaa biyo kulul baa lagu gelin doonaa cagaha markaad timaado dib bay ka soo qadayn doontaa insha allah intii gabadhaasi dhaaftay u sabar oo u dulqaado oo sharaf u soo jiid ragga soomaaliyeed wallahu aclam maasha allah baaraka allahu fiik sheekhuna alfaadil ilahi subxaana watacaala ha ku barakeeyo allah yaxfadak sheekhuna alfaadil rabbana yaziid laka cilman walcamala saalix sheekhuna alfaadil saa'ilkan kale ee ku xiga waxa uu leeyahay waa nin weeyaane wuxuu yidhi sheekh waxa aan guursaday gabadh kale gabadha kale inta aanan guursan buu yidhi shuruudo badan oo gabadhan aan ku xiray waxa igu tiri wax buuqa oo aan kugu kicinayaa ma jirto wuxuu yidhi reerkaagaa hore khalkhal ma gelinayo waxyaaba aada iyo aad u tiro badan oo ay iga ballan qaaday gabadhii hadda way ka baxday buu yidhi qofka buuqa iyo wareerka igu wadaa waa iyada buu yidhi gabadhii kale ayay raadsataa oo way wacdaa wuxuu leeyahay carruurna waa ii dhashay buu yidhi tan dambe aniguna mas-uuliyaddaasi waxoogaa in aan mataqaanaayey kala tagno waxoogaa waan yar diidayaa hadda wuxuu yidhi way ku dhegaysanaysaa wuxuu yidhi maxaa xal ah qofka buuqa iyo wareerka wada waa iyada buu yidhi min weynta ma aha buu yidhi waa min yaradii gadaal ka timiday markii horena guulka wuxuu yidhi iyada ayaa qayb ka ahayd oo waxay tidhi wax dhib ah oo aan kugu samaynaya haba yaraatee ma jirto sheekh wuxuu yidhi hadday igu sii wado inaan kala tagno ayaa laga yaaba bal hadda way ku dhegaysanaysaa maxaa tala ah oo iyada aad siin lahayd iyo weliba aniga buu leeyahy falyatafadal mashkuuran maajuura alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam kelimadii u dambaysay ee aad ku khatintay ayaan ka jari lahaa inuu intaa ii soo raaciyo ma ahayn hadal aad u macaan oo aad u qiimo badan oo xigmadii ku dheehan tahay buu soo qoray fawsaanow adiguna inaa intaa ka jartay ahayd waxaa suurtagala inaan arrintaa ku kala tagnadaasi waxbay iga calwin hase ahaatee anugu aan filtareeyo oo aan biyaha nadiif ka dhigo ninkii hore taladan siiyey mid ku dhowna aan ayadana ku soo dhowaado waxaase mulaaxadaloo cajaa'ib leh in ay ila talido caawa labadii su'aaloodoo ugu horraysayba ay rag yihiin ayadoo marar badan aanu arki jirnay cidda caban inay dumar u badan yihiin haweenay labaad baan guursaday baaraka allaahu lakumaa wa baaraka calaykumaa wa jamaca baynakumaa bikhayr allah sidaas idiin barwaaqeeyey inuu idinku dhammaystiro ayaan rajaynayaa haa nacam labada qof intaynan guri wada gelin in shuruudo la isla galo fiicana wanaag heshiisku sidiisaba waa wax wanaagsan ninka nin oday ah oo akhyaara ah, oo nolosha wax badan ka garanaya buu iila su'aal eg yahay waayo shuruudaannu ku wada xidhnay gabadhu ayadaa guurka sabab ayadaa qayb ka ahayd way ku mahadsan tahay maxaa yeelay annagu rag haddaan nahayba gabadha aanu jeclanno waan raadsannaaye gabadhu lafteedu ninkay u aragto inuu munaasib u yahay inay u bandhigato baahideedu ceeb ma aha ninku ama ha aqbalo ama yuusan aqbalin marka taasi gabadhu way ku ammaanan tahay wuxuu yidhi ballantii bay ka baxday daraf baan maqallay hadda way dhegaysanaysaa gabadhu waxaana leehay ninku sida uu sheegay hadduu arrinku yahay waxaa laga yaabaa mararka qaarkood waxay ballanka oga baxday inuu ballan hore looga baxay waa suurtagal waa arrin qoys qoyskuna sidiisaba haddaad daraf iyo dhinac dhegaysato waxaa kaa maqan garab iyo dhinac kalaa kaa maqan ogow laakiin way ku dhegaysanaysadan ayaa i dhiirigelisay hadduu warku sidaa yahay ballankoo laga baxo waa diin xumo horta marka koowaad ilaahay wuxuuna amrayaa oo qur'aanka nagu hanuuninayaa inaanu ballanta oofinno awfuu bilcuquud awfuu bilcuhuud ilaahay in badan buu qur'aanka alladiina yuufuuna bilah walaa yanquduuna almiithaaq ilaahay aayaadkaas ayuu noogu sheegayaa axaadiista rasuulka sal ly slam waxaa ka mid a fi saxiixayn inuu nabigu min xadiidi abi hurayra uu nabigu yiri sala allahu aleyh wasalam uu yidhi calaamatu almunaafiqi halaat idaa xaddasa kadaba wacada akhlaf wa idaa tumina khaan ballankoo laga baxo waxaa weeyaan waa khatar weeye marka koowaad waa wacdi caam ah oo aniga igu socda oo gabadhan ku socota oo maxaa la yidhahdaa ninka laftiisa iyo intay dhegaysanayso intaba gabadhii horay la xidhiidha gabadhii horay raadsataa waxaan ku dhihi lahaa arrinku sida hadduu yahay reerka deji reerka nabadgeliye wax oga fiican ma lahan abadan reerka nabadgeliye wax oga fiican ma lahan gabadhaa kale iyo adiga waxaa iskugu timaadaan hamdatulwasliga waa ninka asaga la xidhiid xuquuqdaadana ka dalbo hadduu xuquuqdaada ka soo bixi waayo xuquuq baad u leedahay xaqna waad u leedahay ciddii kaaga qaadi karto waano iyo wacdi iyo awoodba waagay gaadho inaad ka dalbato hadduu xaqaaga ku siinayana ma bannaano sharcan gabarh kale oo muslimada oo lagula qabo oo weliba kaa horraysay inaad nolosha ka calwiso oo aad fikir iyo dhib ku beertaaye dulmi bay kugu noqonaysaa horta gabadhaa xagga dhig xidhiir dambe oon wanaag ahaynna ha la samaynin ama ninka soomaa hadda imaqlaya iyo adiga imaqlaya labadiinnaa isqabe xuquuqda labadiinnaa si khaasa iskugu leh waxaad isku leedihiin si wanaagsan oo sharaf leh wanaag iyo xurmad iyo xushmad ay ku jirto u kala qaata noloshuna way qodxo badan tahaye iskugu sabra biidnillaahi tabaaraka wa tacaala ninka waxaa leeyahay sabar sabarka muuji adiga inaad dawlad aada ah, maamushaa lagaa rabaa afar dumar ah hadda labaabad joogtaaye ninka laba maamuli la dowlad ma maamuli karo sooma adiga waxaad xaaska kale u guursatay waa derajo annaga aadna dheer tahay oo maanta adaa madaxweyne lagaa dhigi kari lahaa saa daraaddeed mas-uuliyadda aad gabadha kale ku guursatay gabadhu inay kareem kuur ma ahayn bini aadam weeyo waxbaa kaaga imaan karee sabar dulqaad sabr iyo dulqaad iyo xikmad faham gabadha cudurradeeda isku iskuda inaad fahamto gabadhu maxay diidi gabadhu maxay ka danqan gabadhu maxay dareemi gabadhu maxay dooni bal intaasoo daal isweydii kadibna daawadeedii raadi biidni illaah ma calaf dhammaa cid celin karta ma leh ma inay wax maqnaayeen oo adigu aad daawaysay kullu daa'in lahu dawaa ayuu nabigu yiri sal slam mar walba daawo ayuu leeyahay ila alharam waalmowt ilaa duqnimo iyo iyo geeri labada midna daawo male marka gabadhan hadduu nasiib dhammaadayna haddee daawo male hadduu nasiibku uu weli baaqi yahayna weliba awlaad ay ku leedahayna sabar iyo dulqaad samee la fadhiisa gabadha hoteel bal intaad geyso si gooni a labadiinna intaad meel bada geyso si gooni a labadiinna fadhi cagaaran oo maxaa la yidhaahdaa qudaar iyo biyo cad ay yaallaan bal si wanaagsan idinkoo la caddaynaya istusaalaynhayana waxa meesha yaalla caqabadahana inaad ka gudubtaan isku dayaya horayna u soconaya biidni illaahi tabaaraka watacaala tacaala daawadu wataase daawadaa qaad reerkana yuuse dumin gabadhana waxaan leeyahay faham nolosha ballantii horena ilaali zawjkaadana wii xuquuqa ka wada hadla gabadhaa dambe ood la hadashana caawa ha kugu dambayso markii laga reeba wixii wanaaga wallahu aclam ما شاء الله بارك الله فيك أسعدك الرحمن شيخنا الفاضل walaalayaal waxa aynu ku guda jirnaa waa brograamkeenii aadka u qiimaha badnaa ee aan kula taliya talo ma qaadan talo waa tii allah subxaanahu wa tacaala waxaan idinka codsanaynaa arrimaha cakiran ee idinku wareegaya inta ayna idinku dhex qarxin haddii wax maskaxdaada ku jira aad xal u weydo waxaa laga yaabaa dhib inaad samayso reerkii inuu burburo in maxaan ku idhahdaa sida mararka qaarkoodba dhacda qurbaha waxaynu ku aragnay nin gabadhiisii dilaya waxaynu ku aragnay gabarh carruur dilaysa waxaynu ku aragnay kuwo mataqaanaa qol ku soo xiraya gebigoodiiba gaajo u dhimanaya waxyaabo badan baa walaalayaal jira sheekhu waxyaabaha uu brograamkan noogu sameeyey annaguna aanu kaga codsannay markii la bilaabayay waxa weeye arrimaha cakiran ee qoyska dhexdiisa ka jira qofku inuu bannaanka u soo saaro uula sheergareeyo culimmada si hadhow mataqaanaayey talooyin loo siiyo oo loo badbaadiyo qoyskaasi marka walaalayaal kusoo dirsada abudalxa at gmail dot com a p u d a l x x ray a alpha number one at gmail dot com maalin kasta oo sabtiya saacaddu markay tahay two b m central amaba three b m eastranka eight p m u k nine yurubta kale eleven maka almukarama ayaa insha allahu tacaala laydinka jawaabi doonaa haddana waxa aynu dhexda u xirinaynaa suumanka halkaas iyo soo saaraha brogramkan aadka u qiimaha badan waa axmed ida idawaaqica iyo soul lexiriyuta buuraha dhaadheer ee rokiga abuu joogaa sheekh axmed may maqlaysaa نقل حبيب ahlan wasahlan wamarxaban akhi alfaadil جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك مصطفى محمد هاجي اجسمها جود دارتن barakeysan ay one one four aad baan ugu faraxsannahay runtii in aad maaragtay codkaagii macaanaa barnaamijkii ad adigu wax ka asaastay daartan barakeysan ee aad asaastay inaad maaragtay maantay aan codkaaga ku raaxaysano farxad gooni ah ayay noo tahay saaxiib aad baan kuu salaamayaa adiga iyo reer ohio columbosba abu dacwa oo isaguna toronto canada joogana waxaan rajeynayaa inaan dhawaan maqli doono injineerku wuxuu fadhiyaa minneapolis saaxibulfadila sheekh maxamuud sheekh xasan abu dalxa xafidahu llahu waracaahu oo isagu jooga scandinavianka denmark oo ah meesha aan ugu jecelahay adduunyada oo dhan marka laga reebo soomaaliya miyaan idhahdaa mise maraykanka waa meel aad iyo aad ugu weyn runtii denmark barak allahu fiik sagaal qofood ama toddoba qofood oo aan adeer u ahaa ku dhalatay waa meeshii ugu horreysay oo aan dibadda lacag ka helo marka walaalkay ila dhasho aad iyo aad ii jeclaa ayaa halkaa degay aadna runtii noo dhaqaalayn jiray barak allahu fiih ilaahi subxaana watacaala asaga iyo reerkiisaba ha xafido sidaasaan denmark ku jecelahay runtii <clears throat> ilmaha aan adeerka u ahana way ku dhasheen allaha barakeeyo rag iyo dumarba leh sayid ilkariim saaxib alfadila runtii aad baad qalbigeena u dejisay nana xasuusisay nabigeena maxamed nabadii naxariiso korkiisa ha ahaato aad baanan runtii waana ku salinaynaa waana qaadanaynaa taladaada baarak allahu fiik sayidii allaha ku barakeeyo saaxibulfadiila saa-ilada ugu horreysa waxay leedahay nin baan isbaranay yurub ayuu joogaa ayay leedahay saaxibulfadiila aniguna dalkii hooye ayaan joogaa wuxuu igu yidhi aan sharciga qaato haye ayaan idhi naag baa kusoo baxday uur bay yeelatay ha dhasha ayuu yidhi haye ayaan idhi ayay tiri saaxibulfadiila markay dhashay wuxuu yidhi umusha ha ka baxdo kababa waalin oo waan aqbalay maalinba maalin buu ii ahmadaa ayay leedahay saaxibulfadiila telefoonka igama qabto sheekadayaduna way ballaaratay oo sanooyin ayaanu maraynaa haasaawaha iyo kalgacaylka inoo dhexeeya ayay tiri dhibiguma ahan ayay le yurub ayuu joogaa aniguna dalkii hooye ayaan joogaa wuxuu ugu yidhi markaan sharciga qaato ayaan kuu imaanayaa sharcigii wuu qaatay naag baa kusoo baxday ayay leedahay sayidii uur bay yeelatay waxaan ugu yidhi markay dhasho ayaan imaanayaa haye ayaan idhi way dhashay haddana wuxuu yidhi markay afartanka ka baxdo ayaan imaanayaa kamaba waalinoo aqbal iyo guddoon ayaan idhi ayay leedahay saaxibulfadiila weli sooma socdo sanadba sanad bilba bil asbuucba asbuuc ayay tiri saaxibulfadiila waan laba qalbileynayaa taladuna way iga cakiran tahay ayay leedahay saaxibulfadiila sayidii falyatafadal mashkuuran wamajura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم horta calaf waa meeshiisa wixii qoran horta lama gefayo abadan waxaana laga rabaa dadaal waxaana laga rabaa istikhaaro hadduu khayr kuu yahay ilaah baan kaaga baryi dadkuna aamiin bay noo dhihiye hadduu diintaada khayr u yahay hadduu adduunyadaada khayr u yahay hadduu caafimaadkaaga khayr u yahay ilaahay inuu dhabarka ka soo taabto ilaahay inuu dhabar ka soo dharbaaxo asagoo ordayo insaarixinaya kuu yimaado hadduuse diintaada iyo iyo adduunyadaada uusan khayr u ahaynna ilaahay baa xigmaddaa garanhaya inuu idinkala fogeeyo middaa weeye ducada mudan in layskugu duceeyo mar walbaba qofkuna marka uu ku ducaysto ninka waxaan leeyahay sidii saa'ilkii u dambeeyeyba aan aan gabadhi aan kala hadlaynay awfu bilcuquud ballanka oofi gabadha haddaad saa ku ballanteen guurra aad ku ballanteen inaad xaas kala qabtana ay soo baxday wax dhibaato ana ma aha ayadana ayna dhibaatada u arkin haddana isku day inaad gabadhaasi ballanki aad u qaadday inaad u oofiso way ku jeceshahay waa sida muuqata wey mustaqbal bay kaa damacsan tahay waa sida warkeeda ka muuqda wey haddii aada adigu markaa diyaar u ahayn oo meelo kale lagaa haysto oo waxay iska kaa beddeleen si saraaxo ah oo xigmadii ku dheehan tahay oodan gabadha qalbigeedana ku dhaawacayn caqligeedana aad ku taaban karto oo ay ku fahmi karta iyaduna oo ugu sheega biidnillaahi laakiin waktigaa ka dhammayn gabadha waxaan leeahay ma sabartid laftaada oo ninkii haddiiba mar islaantii ay utay u noqotay haddana afartanka ha ka bixi ha ka baxee xoogaa adiguna sug deg deg baad mooddaa inuu yar muuqdo xoogaa adigana u yar sug u yar miyiri waxaa laga yaabaa inay duruufo annagaa yurub joogne duruufaha yurub ma sahlane inay duruufo haystaan baa suurtagala adna ku jeceli duruufo dhaqaale inay haystaan baa laga yaabaa asna ku adna uu ku jeceli duruufo amni inay haystaan baa laga yaabaa laakiin adigana ku jecelya waxaasoo dhan ka salgaad una sabar biidni illaah walaalkana waxaan leeyahay ballanka gabadha u ilaali biidni ducadii aan ku bilaabayna mar labaad waxaan leehay hadduu khayr kuu yahay diintaada iyo adduunyadaada rabbi subxaana wa tacaala ha noo soo dedejiyo hadduusan diintaada iyo adduunyadaada uusan khayr u ahaynna ilaahay waxaan ka baryay subxaana inuu ku sabarsiiyo wallahu aclam maasha allah sayidii jazaka allahu khayr waaxsana allahu ilayka waqafar allahu dambak rabbi subxaanahu watacaala saaxibu lfadiila ha ku badbaadiyo fi dunya waalaakhira hana ku cabsiiyo webiga qaymiga badan ee cowtar rabbi ha kula soo saaro nebi maxamed nabad iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee sida aada u jeceshahay nebi maxamed rabbi ha kuula kulmiyo baaraka allahu fiik saaxibulfadiila saa-ilka xigaa wuxuu leeyahay waa nin raggii baa caba cabanaya sayidii wuxuu leeyahay waxaan qabaa gabar aad iyo aad u qiimo badan aada iyo aad u wanaagsan aada iyo aad aan u jecelahay elad baa haysato oo waa masayr badanahay ayuu yihi sayidii hooskeygaan ka masayrayaa gurigaan urinayaa baabuurkaan urinayaa ayuu leeyahay sayidii shaki baa igu jira maxaa lagu xaliyaa masayr sayidii falyatafadal mashkuura wamaajuura alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam masayrka xagga ragga waa cudur dilaa'a waan ku celinayaa masayrka ragga iyo masayrka dumarku waa kala duwan yihiin masayrka dumarku inta badan waxay la xidhiidhaa jacayl ay ninka jecesha oo ay isku dayeyso inuu ayada gooni u noqdo laakiin masayrka raggu wuxuu xambaarsan yahay inuu cid kale intuu cadaawad u qaado dad kaleoo bannaanka jooga u fiirsada farqiga u dhexeeya aan ku celiyo mar labaad si labada masayr loo kala fahmaa masayrka dumarku ninkeeday jeceshahay ooay rabtaa inaan lala qaybsanin ha iga maqnaani waxay ka dhigan tahay inaad ila joogtaan rabaa inaad iga maqnaanin baan rabaa adigaan ku jeclahay adigaan hooyaday kaaga soo tegay iyo aabbahay qalbigaygaa ku raacay aniga aniga inaad ila joogtaan rabaa waan kugu fillahay ha waan kugu fillahay oo gobashaadaan ku fillahay maxaa kaa maqan oo waxaan ku fillahay carruurtaada maxaa kaa maqan oo carruur baan ku hayaa maxaa kaa maqan oo cuntadaadaan ku filay maxaa kaa maqan oo martiyo mudano waan kugu filay waxaa kaa maqan ninkana uu leeyahay maya ee wakaa waxba iga maqan taasi waa masayrka dumarka alaga yaaba mararka qaarkood inay meelo la gaadho inay furitaan noqoto inay ninkii wax gaadhsiiso waa macquul laakiin cid kale uma gudubto inta badan laakiin masayrka ragga waa cudur dilaa ah gabadhani ma aha wuxuu colka u hayo colka waayo waa ka ninka wuxuu leeyahay gaarigii baan urinayaa nin kaluu ka urinayaa sarirtuu urinayaa nin kaluu ka urinayaa gabadha isaga iyadu meel bay u taallaa laakiin waxa uu colaadinayo waa dad kale waxaan ku dhihi lahaa weysada badso waxaan ku dhihi lahaa salaatulleyl badso waxaan ku dhihi lahaa kalaamullaahi in badan aqri waxaan ku dhihi lahaa siirada nebi moxamed daraasee sala allahu caleyh wasalam waxaan ku dhihi lahaa la sheekayso dadka khibradaha leh iyo saaxiibbada wan wanaagsan la sheekayso ka fogow filimada guryaheenna in badan dumiya ee lasoo daawado ka fogow ee ninka u geyni kara inuu mataqaanaa iikeen u masayro reerkaaga wakhti sii xaaskaaga in badan wakhti sii la soco wax isla cuna wax isla cadda isla soo adeegta dalxiis isla taga ay e, wakti sii ayada qalbigaagana waxaad ku kalsoonaataa qadarta rabbi ogowna inaad waxba celin karin ogowna inaadan wax aad celin karta ayna jirin waxaa kalood samaysaa caafimaadkaaga u nax oo dadnimadaada u nax oo ragga kugu sheekaysanaya u nax oo jiritaanka reerkaaga u nax laguma hayn kara sheekh nindhaha iyo gaadhidii aan urinaya laguma hayn karo waa adag tahay gabadhu maalin dambe way kaa carari marka reer la'aanayeen kugu dhicin caafimaad xumanayo iskugu dhicin qadarta ilaahna ku kalsoonow gabadhaadana ha aflagaadaynin gabadh cafiifo ah oo dhowrsoon oo alle ku siiyey ayaa laga yaabaa inaad qadas aad halka yaa maray halka yaa maray waa maxay barfuunkan carfaya waxaan leeyahay filimada iyo majaajillada iyo riwaayado fara badan oo ay soomaalidu dhigto oo noocan oo kale ah ayaa reeraha duniya ka daaya kana joojiya riwaayad yar oo gaaban baa la dhigi baa lagu dhihi haddaad riwaayada mararka qaarkood aad fiiriso mararka qaarkood waan qastaa inaan eego waayo bulshadayda waa inaan ogaado noocay u fikirto bulshadayda waa inaan ogaado dhibaatada haysata bulshadayda waa inaan ogaado meelaha burburku kaga imaanayo sidaa daraaddeed waad ogaadeen barnaamijkii qooto qooto la dhihi jiray dhibka uu ummadda ku hayo kulli waa lawada ogyahay subxaana allah sidaa daraaddeed dhaqan xumo iyo akhlaaq xumo ayaa riwaayadaha qaarkood ay xumbaarsan yihiin marka nin baa daawanaya markaasuu islaantiisii le war anna ilaa dhibkan waa i haystaa gabadha waxaan leehay caawa kelimadaydu waa sabarkaa ku badan u dulqaada ninkaa waxaa laga yaabaa inuu in badan uu ku wanaagsan yahay laakiin cudurka a haysto waxa uu ka masayri karoo dhanna iska ilaali waxyaabaha uu ka masayr dumarka qaar baa maasha allah ilaahay qurux siiyey intuu qurux siiyey buu xarrago oogu daray inay xarragoodaan intay xarawadaan bay xaflad qasta marka marka ninku waa masayraya markaan leeyahay gabadh qurux badan gabadh foolxun ma jirto gabadh walba sideeday u qurux badanta bini aadamka indhahooda weeye waxaan ka hadlo bini aadamka indhahooda iyo say u qiimeeyaan weeye waxaan ka hadlo adiguna ka ilaali biidni illaah una ducee waxaan ku khatimayaa nabigeenna calayhi asalaatu wassalaam hooyadeen umu salama ayuu guur u soo bandhigay waxay ku tidhi saddex sanadood midna kuma guursanayo waan weyna waa qodobka koowaad carruur badan baan leh waa qodobka labaad waan masayr badnah saddexdaa midna kuma guursanayo rasuulka ilaahay oo calayhi salaatu wasalaam jawaabtu nabiga waxay noqotay calayhi salaatu wasalaam qodobkan ooga socda un baan u boodayaaye masayr soo ahaa maseerka waan kaaga ducaynayaa allahu akbar waa cudur waan kaaga ducaynayaa masayrka wa ficlan waana oga duceeyey haddaba ducaysaan ku dhihi lahaa sadaqada ninkaan la hadlayaa ducayso sadaqadana badso sadaqadana badso ilaahay inuu cudurkan kaasii qaado waayo cudurkan waa cudur dilaa'a baa ku bilaabay muxuu dilaa ku yahay caafimaadkaagu kaa dilayaa muxuu dilaa ku yahay reerkaaguu kaa baabi'inaya muxuu dilaa ku yahay shakiga akhyaartuu kaa dhex saaraya meel iyo wakti iyo goor aan waxba la fiirfiirinin ayaad adigu meelo fiirfiirinaysaa marka cudurka waa dilaae ragow ha layska ilaaliyo taa macnaheedu ma aha ninka sharafta le inuusan khiiro lahayn oo xaaskiisa xumaanta ay ku jirto inuusan ka khiiroonaynin ma aha macnaheedu qaawanida waa inaad oga khiirooto aroosyada xunxun ay tegayso waa inaad oga khiirooto saan la'aanta waa inaad ka khiirooto qur-aan akhris la'aanta waa inaad ka khiirooto yacni xaaskaaga xumaanta oga khiiro amaa wixii wanaaga oo khayra ku caawi biidni illahi tabaaraka wa tacaala wallahu aclam الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك بارك الله فيك سيدي رب سبحانه وتعالى qoyskaaga ha u badbaadiyey sidii uu u badbaadiyey nabiyullaahi muusa calayhi salaam rabbi subxaanahu watacaala afarta qiblo keyrka jira ha ku siiyo sharta jirtana rabbi ha kaa qabto baarak allahu fiik saaxibulfadiila saa-ilada xigtaa waxay leedahay nin baa i qaba sidiisa kale waa fiican yahay aad baan u jeclahay markuu miir qabo wuxuu ii muujiyaa inuu jecel yahay mana saluugsani ayay leedahay saaxibulfadiila cilad baa jirta oo kamradu cabaa ayay tiri markuu kamrada caayo cabo kuma ekaada ee dhibku isaga eh dhibku waa uu soo gudbaa gudbaayay tirsaax ulfadiila anigu i caayaa ilmuhu inkiraa waalidkii waa caayaa ayay tiri saaxibulfadiila dadka dariskaa ayaa nagu soo baxa mararka qaarna boolis ayaaba la wacaa ninkayga waan jecelahay oo ma rabo inaan bannaanka dhigo waa ilmahayga aabahood ayay tiri saaxibulfadiila haddana waan gubanayaa oo dhibaatada kaleeto ee khamrada ayaa dhib ugu haysa marka hore iisoo ducey marka xigana ila tale ayay leedahay saaxibulfadiila falyatafadal mashkuuran wama ajuula الحمد لله والصلاة والسلام على rasuuli اlaahi salى اllahu عalayh wasalam dad baa markay su-aashan oo kale ay maqlaan waxay la yaabaan gabadha waxay la yaabaan ama ay yaabka gelinayaan ninkii waan jecla waana nin wanaagsan haddana khamruu cabbaa wuu i awlaaddayduu inkiraa waalidkay buu caayaa qofka su-aashan dhegaysta wuxuu leeyahay gabadha lafteeda miyaa waaran sidee nin khamre cabbaya haddana icaynaya awlaaddi inkiraya waalidka caayaya haddana gabadhu ay u leedahay waan jeclahay dadka aan khibradda badan lahayn su-aashan oo kale way la yaabayaan khibraddu waxay ku siinaysaa wax fara badan khibraddu waxay ku siinaysaa bini aadamku inuu kala duwan yahay aqoontu waayo aragnimadu waxay ku siinaysaa dawqa iyo dhadhanka bini aadamku inuu kala mid yahy inuu kala duwan yahay aqoontu iyo khibraddu waxay ku siinaysaa tacaamulka bini aadamka inaad barato ayay ku siinaysaa isdejiya gabadha su-aasheeda aada u dhegaysta gabarh qiimo badan baa su-aasha soo qortay aad baan u ammaanayaa aad baan gabadhaasi ugu ducaynayaa duca iga dalbatay khaas maxay ducadu maxay ku mudatay gabadha gabadhaasi waxay ducada ku mudatay ninka sidan ay rabtaa haddana inay hayso ninka khamrada cabbaya ee caynayabay doonaysaa haddana inay hayso waxaan leeyahay gabadh qiimo badan baata waxaaday waxa ka sokeeyaday waxay og tahay gabadhan ninkan markuu caafimaadka qabo oo uusan khamrada cabbaynin inuu yahay nin reerkiisa ku filan oo awlaaddiisa jecel oo ayada jecel laakiin imtixaankan ku dhacay saxaabi baa cabbay khamro xadkii baa laga gooyey wuu oo waa laga gooyey wuu cabbay oo waa laga gooyey saxaabada qaar ka midaa dhibsaday waana wax la dhibsado nacam khamra khamra cab badanaa waxa iyo waxa allaha ka yeele ha nabigu waa soo booday sala allahu alay wasalam laa tasubuu ha caayina miyaydaan ogeyn inuu alle iyo rasuul jecel yahay waxaan leeyahay khamradu waa macsi hadduusa xalaashanin muctaqadka ahlisunna waaljamaaca waxaa ka mid a ah, macaasida iyo dunuubta waaweyn kuma gaalaysiiyaan dadka ku dhaca maa lam yastaxil hadduusan xalaashanin oo markaasi iqaamatu alxujja wa fahmu alxujja wa bayaan alxujja ayaa loo loo sheegayaa marka hadduu ku adkaysto markaasi waxa weeyaan gaal buu noqonayaa laakiin qofka muslim asagoo ah ayuu khamre cabbi karaa ku dhici karaa kabaa'irta asagoo muslim ah bal muumin ah ayuu zina ku dhici karaa asagoo muuminah ayuu waxari karaa macaasidu ambiyada unbaa macsuumiina ama bini aadamka intiisa kale waxaa weeyaan waa bini aadam saas daraaddeed ninka waxaan u soo jeedinayaa waano waxaan rabaa inaan dhaho khamradu waa xaaraam ilaah baa xarrimay qur'aankiisa ku xarrimay subxaana wa tacaala ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalansaabu waalazlaamu rijsu min camali الshayطaani faاjtanibuu lacalakum tuflixuun inama yuriidu الshayطaan an yuqica baynakum alcadaawة wاlbagضاء fi اlkhamri wاlmaysir wayasudakum can dikri اllahi wa can الصalaaة fahal antum muntahuun war ma ka haraysaan intahayna intahayna buu cumar yidhi waxaa lagaa doonayaa aayaddaa markay ku soo gaadho wacdigaa iyo waanadaa markay ku soo gaadho inaad ku dhawaaqdo intahayna intahayna kamaa facala cumar iyo siday saxaabadii nebi moxamed sameeyeen soo ma jecli nabigeenna soo ma jecli nebi moxamed sal ly salam soo ma doonayso maalinta qiyaamo dadku u shafaca qaadi doono inaad ku darmato soo ma doonaysid qabrigaaga ilaahay inuu kuu nuuriyo soo ma doonaysid awlaaddaada inay wanaagga kaaga daydaan soo ma doonaysid reerkaada iyo carruurtaadu inay ku jeclaadaan soo ma doonaysid so inuu ilaahay ku jeclaada ma rabtid soo inay mu'miniintu ku jeclaadaan ma rabtid qofka adduunyada khamre ku cadda oo saa ku dhinta ma maqashay inuusan aakhare ku cadbaynin waanadaa waa waano diini ah waana waano xumbaarsan xubbi iyo galkacallo xumbaarsan inta aad macsida ku jirtay khamrada cabdi qadarkeeda raalli kama nihin inta kaleed mu'minka ka tahayna waan kugu jecella soo dhowow naftaada ha dhibin diintaadana ha dhibin xaaskaagana ha dhibin carruurtaadana ha inkirin alla u soo noqo ilaahay waa tawaab ilaahay waa ra'uufu raxmaan yaa cibaadii aladiina aamanuu yaa cibaadii in badan buu ala leeyahay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru adunuuba jamiica inahu huwa algafuuru araxiim wa aniibuu ilaa rabbikum waaslimuu lah ilaahay baa kuu dhawaaqaya yaa cabdallah ilaah baa kuu dhawaaqaya tub ila allah tub ilayh ilaahay asaga u noq asaga u laabo subxaana wa tacaala ama wixii intaa ka dambeeya ilmu inkire iyo ee wiicaynayaa iyo haa mas'ale tabiici a ah qof khamrayso wuxuu doonuu ku hadlaa waa wax la yaab le soo maaha waa wax cajaa'iba wey marka si aadan waalidka u caayin oodan hooyada u caayin oodan xaaskaaga u caayin oo carruurtaada ad u inkirin waxaad yeelaysaa tub ila allah jooji khamrada jooji raganimo kuuma aha sharafna kuma aha in jaranjarooyinka lagaa qaado carruurtaada sharaftooda ilaali oo xaaskaaga sharafteeda ilaali oo adiga diintaada ilaasho oo sidaa haddaad ku dhimato khatar baad ku jirtaa khabrada wey waxaan ka hadlayo cayla kama hadlayo cayla qof jooga ayaa cay lagala hadlaa gabadha waxaan leeh gabadh qiimo badan oo sharaf badan baa tahay sabar iyo dulqaad intaad intaadu sida aad u wado u sabro u dulqaad u dulqaado biidni illahi tabaraka watacaala ilaahay waxaan ka baryay inuu maalin maalmaha kamida intuu ka gooyo tawbad saadiqana uu siiyo inaad farahaaga dib u dhunkato intii ku dhaaftana uu kuu soo qadeeyo ayaa ilaahay ka barya haddaad hal su-aal kusoo khatimtaana duca ayaa idinku dari lahaa baraka allah fiik ما شاء الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيلة ربي سبحانه وتعالى جنة الفردوس حكوكي ربي سبحانه وتعالى sidaad noogu samrayso ha kugu samro hana kuu saaro miisaankaaga xasanaadka ah saaxibulfadiila risaale ayaan kuu wadaa gabar kamida gabdhahana dhegeysta ayaa aad iyo aad iyadoo u faraxsan hadaatay soo wacda lambarka ila talida kadibna markii aan fariinteeda dhegeystay ayaan dib u wacay oo waan la hadlay waxay leedahay aad iyo aad ayaan u jecelahay sheekh maxamuud sheekh xasan abu dalxa rabbi subxaanahu watacaala waxay leedahay guriha uga dhiso jannat lfirdows waxaan ka mid ahaa ayay tiri saaxibulfadiila qoysas soomaaliyeed oo shiiqu la taliyey oo kala maqnaa kala magaalo deganaa laakiin waxaan dhegaystay kuna dhaqmay taladii shiiqu bixiyey aad bay taladaasi ii anfacday ayay tiri saaxibulfadiila aad baan ugu raayay ninkaygii hadda waa midownay waan isla loonna ilaahay owlaad buu nagu irsaaqay jacayl iyo farxad ayaana noo dhaxaysa ayay leenahay saaxibulfadiila sababna waxa uu ah ayay tiri sheekh abu dalxa xafidahu llahu waracaahu aad baan u bogaadinayaa ayay tiri aad baanan u salaamaya qoysaska soomaaliyeedna waxaan kula dardaarmayaa ayay leedahay in ay qaataan talada wanaagsan ee sheekh abu dalxa sayidi alxamdu lilah asalaatu wasalaamu ala rasuuli llahi sal l slam aad baad nooga farxisay axmed nooga farxisay macnaheedu ma aha wax abu ku saabsan laa wallah ilaahay baan ikhlaas weydiisanaynaa laakiin dhagahanaga inaad caawa ila taleeda ku khatintay risaaladani aad iyo aad baan oogu faraxsanahay ilaahay subxaana wa tacaala ha kaa farxiyo risaaladan waa risaalo xumbaarsan duruus iyo cibar risaaladani waa risaalo awalan xumbaarsan farxad waxaanu intaa u rafaadayno so inay qoysasku isku farxaan ma ahayn maxaa gabadhan ka qosliyey maxaa gabadhan ayadoo faraxsan ay risaalada u soo dirtay maxay tahay shayga qalbigeeda ka soo burqanaya ee farxadda ah waxay leedahay gabadhaa farxaddaasi waxay gaadhsiisay inay dhahdo ama ay ku cabirto qodob diinteenna ka mid oo alxubu fillaah goormaan anu wax jeclaan karaa waxaan wax jeclaan karaa goorta qalbigaygu faraxsan yahay goorta uu qalbigaygu nadiif yahay goortaas baan alxubu fillaah goorta aan quluubtayda cuqdadda iyo xumaanta ka saaro iyo qabiliyadda goortaas ayaa qalbigayga alxubu fillaah siduu saxaabada u fadhiistayba ayuu qalbigayga u fadhiisanayaa waxaan gabadhaa leehay axabbaki illaah alladii axbabtanii liajli horta allaha ku jeclaado midkaad asaga daraaddii igu jeclaatay allaha ku jeclaado carshuraxmaan hooskiisana allaha ku hadhiyo hana kugu daro kuwa uu rabbulciza uu xadiidulqudsiga ku dhihi doono ayna almutaxaabuuna lijalaalii alyawma udiluhum fii dilii yowma laa dilla ilaa dilii awe kuwii aniga daraadday isku jeclaaday maanta ayaan carshu raxmaan hooskiisa hadhin doonaa ilaahay kuwaa ha nagu daro oo ha kugu daro maadaama tidhi ilaahay daraaddii baan idiin jeclahay annagana ilaahay daraaddii baanu kuu jecellahay qabiilkuguma jeclin oo maba ku aqaanaba qoyskuguma jeclin oo maba ku naqaanaba maslaxaad hadda khaas ah oo iga soo kaa gaadhay ma garanayo xubbiga iyo jacaylkaasaa naga dhexeeya ilaahay kuwii jannada isku gala ha naga dhigo risaaladu waxay leedahay waxaan ahayn dadka kala maqan ee laba meelood kala deggan hase yeeshe eh markaanu u soo bandhigannay taladaas ayadaa ila talida waxaan leeyahay cidda mahadsan aniga ma aha cidda mahadsan waa barnaamijkan one one hal hal hal afar waa one one four waa boqol iyo afar iyo toban qolkaas iyo daadihiyaasha soo xulaya soo gudbinaya su-aasha nacfiga leh bulshada ayaga weeye ayaga mahad ayagaa mahadsan ma hadda alle kadi subxaana laakiin fikraddii baan ka faa'iidaysta bay tidhi aniga igu ilaahay soo mariyey carabkana ilaahay baa leh xikmaddana ilaahay baa bixiya hadalkuna waa daawo hadduu doono waa cudur ilaahay hadalladeenna daawo ha ka dhigo inay reeraheennu ku daawoobaan waa hadafka iyo ujeeddada barnaamijkan sanawaad u socdo hadalku waa daawo markii tawfiiqna la socdo ilaahay waxaan ka baryay inuu hadala hadalladayada daawo u geliyo usarka iyo qoysaska fikraddii baan qaatay anigi iyo reerkii baa nimidownay allahu akbar kelimadaa meeqaan ku farxay hadda markaan maqlay cibaarada axmed waxaa weeye wuu soo gudbiyey anigiiyo ninkaygii baa midownay nacam kelimada waanu midownay baan si goone u dhadhansanayaa caqligoodii baa midoobay oo jirkoodii baa midoobay oo dhacaankaagii dhacaankoodii baa midoobay oo gogoshoodii baa midoobay oo dhaqaalahoodii baa midoobay oo wehelka weheshagoodii baa midoobay oo musqushoodii baa midowday oo dharkoodii baa midoobay oo sirtoodii baa midoobay oo qoraabadoodii baa midoobay oo martidoodii baa midowday oo shaytaankii baa cararay ibliiskii baa cararay mu'miniin baa ku farxday ilaahay baa ku farxay shaydaan iyo cadow baa ka naxay waanu midownebe awlaad buu alla na siiyey allaahu akbar waanu isjecel lahay bay tiri waanu isku faraxsannahay yaa allah ayada keli abaa muxaadara keligeed baa muxaadara risaala mubaaraka mudan in la qiimeeyo la qadariyo khatimki iyo gebagebadu risaaladu waxay ku khatimtay waxaan u dardaarmayaa dadka waxaan u dardaarmayaa qoysasku inay midoobaan waxaan u dardaarmayaa qoysaskubay tidhi inay barnaamijkan ka faa'iidaystaan oy talada teeda wanaagsan qaataan anna waxaan leh oon ku khatimiyo oon ku celcelinayaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu daawo ku siiyo adiguna aada xanuunsan tahay wa min alxamaaqa waxaa doqonnimada ka mid a ah inaad inaad qaadan weydo daawadaa tusaale kale adigoo gaajaysan oo aad u baahan oo gaajo u dhimanaya haddii cunto lagu siiyo fa xamaaqa alxamaaqa doqonnimadu mar labaad waxaa ka mid a ah inaad cuntadii cuni weyno cuntada iyo daawadu aanu sheegayno mahmaha iyo tusaalena aan ka dhigayno waa barnaamijkeenna ila tali ka faa'iidayso culummada kale ka faa'idayso kelimada aad maqasho ee adig ku anfacaysa waa cuntadaadii waa daawadaadii wallahu aclam جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيله ربي سبحانه وتعالى ذنبigaaga ha dhaafo rabbi subxaanahu watacaala qulubtaada wanaagsan ee sharafta badan leh rabbi ha kuu qaado rabbina jannatulfardows ha ku geeyo sayidii gabar hadda ka hor aan halkan uga duceysay oo ka tirsaneed walaalka walaalaha maamulka banaati dayibaad ee cunugteedu xanuunsaneed ilaahay waa u caafiyey waxay leedahay shiiku waa mahadsan yahay ducadiisiina waa la aqbalay sabriin waa toddobi waa afar iyo toban jir toddoba bilood ayay kooma ku jirtaa duca ayay kaa rabtaa hooyadeed ayaa si life ah ku dhegeysanaysa sayid ilkariim gabar kaleeto salaada ayaa ku culus marka ay salaada bilowdo haddana way ka istaagtaa waxay leedahay in salaada la duceeyo ayaan rabaa gabadha iyada ah oo maaragtay ilaahay uu salaada ufududeeyo hooyo kaloo soomaaliyeed waxay leedahay waxaan rabaa in ilmaha iyo guriga iyo ninkaba la igu duceeyo dadka soomaaliyeeda ee dhibaataysan ee dhibaatadu ay haysato kuwa soo tahriibaya ee libiya lagu haysto la addoonsanayo kuwa laisu qarxinayo kuwa xabsiyada ku jira ilmaha yaryar ee wadamadan ku dhashay ee teen agerka ah ee kuwana xabsiga ku jiraan kuwana luuqadii soomaaliga aysan garanayn hooyada iyo aabaha kala jeeda kuwa jiran ee sariiraha ku jira gabar kaleeto oo iyaduna xaamilo ah ilaa shalana la ii sheegay inay foolanaysay welina aan dhalin iyaduna ducaayay rabtaa sayid sayidilkariim baaraka allahu fiik saaxibulfadiila rabbi subxaanahu watacaala jannadaadi ha ku geeyo gacmahan kor u taagaynaa ducada aada noo sheegayso ayaan dhegaysanaynaa aamiintaada iyo aamiinta malaa'ig ahna allaha kulmiyo saaxibulfadiila sayidi falyatafadal mashkuuran wamajura مهل axmed asalaamu السلام عليكم ورحمة الله asalu llaha tabaaraka تبارك وتعالى إلهي waxaan weydiisanayaa subxaanahu jala wacala gacmaha aanu taagannay ayagoo maran inuusan rabbi dib u soo celinin rabbi subxaana wa tacaala waa gani annagaa fuqaro ah ya ayuha annaas antum alfuqaraa'u ila allah rabbi subxaana wa tacaala asagaa yidhi ibarya waan idiin dhowahay qaala tacaala وإذا سألك cibaadii canii fainii qariib rabbi subxaana wa tacaala isagaa yidhi qofka ibarya waan ka aqbalaa qaala tacaala ujiibu dacwata addaaci iidaa dacaani falyastajiibuu lii walyu'minuu bi lacallahum yarshuduun rabbi subxaana isagaa yidhi ibarya waa idinka ajiibi qaala tacaala uducuunii astajib lakum ibaryo waa idinka ajiibaya rabbi subxaana wa tacaala asagaa yidhi ciddi ibaryi weyda ileen baryadu waa cibaade ee ciddi ibaryi weyda waan dullaynayaa qaala tacaala ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiliin nabigeenna sala allahu calayh wasalam asagaa yidhi ducadu waaba cibaadada lafteeda qaala calayhi asalaatu wassalaam adducaau huwa alcibaada shaacirkii tilmaamay inaan ilaahay keligii haddii la baryi waayo uu cadhoonay wuxuu yidhi laa tas'alanna bani aadama xaajatan wasali aladii abwaabuhu laa tuxjabu allahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa bunaya aadam xiina yus'alu yaqdabu allah haddii la baryi waayo waa cadhoodaa bini aadamkuna horay baa waxaa loo yidhi baryo badan iyo bugto badanba waa laysku nacaa insaanka haddaad in badan barido waa uu ku nacayaa gabadhii saabiriin ilaahay baan ka baryay subxaana caafimaadka inuu u ziyaadiyo waana bishaaro aad u weyn waa bishaaro aad u weyn mar labaad baan u ducaynaynaa ducaau alghaa'ibi laa yuraddu qofka maqan ducadiisana waa la aqbalaa waan u ducaynaynaa waana u soo ducaynay waxaan doonayaa dadka muslimiinta inaan ugu bishaareeyo hal qolo in badan baa ducanna weydiisataa annagoo addoommo ducafo ah oon anigu xaalkayga ogahay laakiin haddana waxaan dhahaa rabbiyow qof kastoo su'aal i weydiistay rabbiyow qof kasta oo khayrku igu maleeyey rabbiyow qof kasta oo i soo gaari waayey qof kasta oo teleefonkayga waayey jeclaan lahaa inaanu wada hadallo rabbi ow muraadkiisa sii oon macsi ahayn intaa waan ku celceliyaa waa muhiim waa muhiim in badan baa la dhahaa noo ducee adigana in badan baad ballan qaadaa laakiin kelimadaas kelimadaasunbaa looga bixi karaa salaadda igu culus waan bilaabaa way iga istaagtaa waxaan leeyahay ilaahay bari salaaddu waa diintaadii weeye salaaddu waa cibaadadaadii weeye salaaddu waa islaamnimadaadii weeye xalaasha cun xaaraamta ka fogow waalidkaa baari u noqo saaxiibbadaada wanaaji dhagahaada qur'aanka geli muusikada ka saar nacam nin haddaad leedahay baari u noqo gudo carruurtaada xuquuqdooda gudo badi sadaqaadka badi masaajidada iyo agoonta quudi agoonta quudi asbaabtaasi waa khayr acmaasha khayrkaana waxay dhalaan khayr ilaahay baa salaada kuu fududayn biidni illaahi tabaaraka wa tacaala iigu soo ducee gurigayga salaadda ninkayga awlaaddayda iyo gurigayga iigu soo ducee guri mubaaraga ilaahay baan kaaga baryay inuu gurigaaga barakeeyo zawjkaaga barakeeyo carruurtaada kuu barakeeyo gabadh xaamilo ah xamligu ma sahlano waa culays gabadha ilaahay baan u baryaynaa subxaana gabadh reer jarmalka yaga ah jarmalka agtayada ah oo laba ilmood laga qaatayna u soo duceeya idinkana waan ugu daraynaa ducada gabdho badanoo xanuunsan baan ogahay kuwa gaajaysan kuwa xidhxidhan kuwa hanuun iyo hidaayo in lagu duceeyo doonaya kuwa awlaad uusan ilaahay siinin jeclaan lahaa awlaad indhahood ay ku raaxaysaan kuwa guur wanaagsan jeclaan lahaa ku taamaya tolow yaad la qaybsan doontaa nolosha ka walbahaaraya nolosha kullu daalika dalkeennii iyo waddankeennii iyo dalka muslimiinta dhammaan intaba qalbigaan oga ducaynaynaa carabkana waanu oga ducaynaynaa axmed iyo idaa waqaca iyo abu fawsaan iyo dhammaan howlwadeennada noo hoggaaminaya barnaamijkanna duco khaasa ayay naga mudan yihiin wajazaakum allahu khayran جزاك الله خيرا واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيله الشيخ محمود شيخ حسن ابو طلحه حفظه الله ورعاه صاحبada aanu jecelnahay barnaamijku waa ila tali aan kula taliya talama qaadan wuxuuna maanta idinkaga kala imaanaya minneapolis engineer mukhtaar iyo abu axmed ayaa fadhiya ohio columbus mustaf maxamed raage abu qawzan scandinaviankana waxaa fadhiya saaxib ulfadila sheekh maxamuud sheekh xasan abu dalxa denmark oo ah mid kamid a wadamada aan ugu jecelahay dunida oo dhan baaraka allahu fiik saaxibulfadiila rabbi subxaanahu watacaala fi dunyaa walaaakhiraba ha ku badbaadiyo rabbi subxaanahu watacaala inta aada noogu ducaysay iyo ka badanba ha ku siiyo rabbi subxaanahu watacaalana ha kaaga dhigo sadaqatun jaariya khayrka iyo wanaagga aada nala daba joogto waxaana xusid mudan oo runtii la isoo weydiiyey gabdho badan oo raba guur xalaal ah in ilaahay waafajiyo kuma darin oo khalad aniga xaggayga ka yimid laakiin wallaahi waa ku farxay markii aada ku dartay saaxibulfadiila rabbi subxaanahu watacaala janat lfardows ha ku geeyo baaraka allahu fiik sayidii khayrku adigana ha ku raaco annagana ha nagu haro hortaada khayr gadaashaadana khayr rugtaadana janat lfardows adiga iyo reerkaagaba rabbi subxaanahu watacaala hayda hafiyo saaxiibayaal haddii aad jeceshahay inaad kusoo dirsato deertan barakeysan ee wowan for ama barnaamijka ila tali aad ka qayb qaadato fadlan abudalxa one at gmail dot com ama telefoonka lambarkiisu yahay lix hal labo saddex hal afar lix afar sideed hal ama facebookyadeenna kusoo dirso barak allahu fikum dhamaantaya maamulka daartan barakeysan awon far waxaan idinkaga tegaynaa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astakfiruka